بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل النية ثلاث درجات النية نيد ثلاث درجات سدح درجو وي نيد وسدح درجو in kaanat isalaatu salaadu hadday tahay fardan faral wajaba waxa waajibaya qasdulficli ficilka in loo qasdo wa tacyiinu iyo cayimid iyo cadayn in loo qasdo waalfardiyatu iyo faralnimadeeduba waajib bay noqon wain kaanad hadday tahay salaadu naafilatan sunne mu'aqatatan wakhti loo sameeyey ka raatibatin oo kaleba weeye ow amase daati sababin salaad sabab u saaxiib ah wajaba waxaa waajibaya qasdulficli in ficilka loo qasdo wa tacyiinu iyo in tacyiin iyo caddayn loola yimaado waalfardiyatu iyo in faeen wa tacyiinu iyo tacyiin in loola yimaado waa laba wain kaanad hadday salaadu tahay naafilatan sunne muطlaqatan la iطlaaqay wajaba waxaa waajibaya qasdulficli ficilka oo loo qasdo faqad oo keliya alficlu usalii weeye wa tacyiinuna duhran weeyi ow casran wاlfardiyatuna fardan weeyi faslu shuruudu takbiirati اlixraam allaahu akbarta shuruudaheegu sitata cashara waa lix iyo toban an taqaca waa inay dhacdo allaahu akbartu xaalat alqiyaam xilli a taagan tahay fi lfardi salaada faralka a dhexdeeda wa an takuuna waa inay tahay allaahu akbartu bilcarabiyati af carabi mid ku sugan wa an takuuna waa inay tahay bilafdi ljalaalati lafduljalaalaha allah a mid ku sugan wa bilafdi akbar iyo lafdiga akbar a mid ku sugan watartiibu waa in la kala ratiboo la kala horreysiiyo beyna lafdayn labada lafdi wa alaa yamudda yuuna medin hamsata aljalaalati jalaalaha hamsihiisa oo allaahu yuuna odhan wacadamu medi baai akbar akbarta ba'deeda medkeega la'aantiisa weeye waanlaa yushadida albaa'a ba'da akbar ku jirtana yuuna shadin waanlaa yasiida yuuna ku darin waawan wow wowda oo saakinatan reeban ow mutaxarikatan ama xarakaysan bayna alkelimateyni labada kelmadood bartamahooga wa anlaa yasiida yuuna siyaadinin waawan wow qabla aljalaalati jalaalada horteed oo wallaahu akbar yuuna odhan wa anlaa yaqifa yuuna istaagin bayna kelimatay atakbiir takbiirta labadeeda kelmadood dhexdooda ayuuna istaagin waqfatan joojis joogsi dawiilatan dheer walaa qasiiratan iyo mid gaabantoona wa an yusmica waa inuu maqashiiyo nafsahu naftiisa jamiica xuruufihaa xuruufteeda oo dhan wa dukhuulu lwaqti waqtiga gelidiisa weeye filmu'aqati ta la wakhtiyeeyey wa iiqaacuhaa rididda la ridayo weeye xaalal istiqbaal xilliga aad qiblada qaabilsan tahay wa alaa yukhilla yuuna dhimin bixarfin xaraf oo min xuruufihaa xuruufteeda ka tirsan wa taakhiiru takbiirati lma'muum ka ma'muumka ah takbiirtiisa taakhiirinteediiyo dibudhigiddeeda weeye can takbiirati limaam imaamka takbiirtiisa dib looga dhigo oo imaamka takbiirtiisii dib looga dhigo faslun shuruudulfaatixati faatixada waxyaabaha loo shardiyaa casharatun waa toban atartiibu faatixada waa in la kala tartiibiyaa walmuwaalaatu waa xidhiidhin haddana aayadaheega la xidhiidhiyaa wa muraacaatu xuruufiha xuruufteeda ilaalin la ilaaliyo weeye wa muraacaatu tasdiid tashdiidaatiha shadadkeegana ilaalin la ilaaliyo weeye wa yaskuta yuuna aamusin saktatan aamus awiilatan dheer walaa qasiiratan iyo mid gaabantoona oo yaqsidu bihaa uu ula qasdayo qadca alqiraa'ati akhriska inuu kala goynayo wa qiraa'atu kulli aayaatihaa aayadaheegoo dhan inuu akhriyo weeyi wa minhaa aayadaha faatixada waxaa ka mid a albasmalatu basmalada ayaa ka tirsan wa cadamu laxni laxni la'aantii weeyi laxnigii almukhili dhimayey bilmacnaa macnaha dhimayey wa an takuuna waa inay tahay xaalata alqiyaam taagnida xilligeega filfardi salaada faralka ah wa an yusmica waa inuu maqashiiyo nafsahu naftiisa alqiraa'ata qiraa'ada iyo akhriska wa anlaa yatakhalalahaa waa inuuna soo kala dhex gelin dikrun dikri ajnabiyun salaada dheeraadka ah dikri ajnabi ihinayuuna soo kala dhexgelin faslun tashdiidaat lfaatixati faatixadu shadadka ay leedahay arbaca cashrata afar iyo toban weeyi bismillaah oo fowqa laami laamka dushiisa la shado alraxmaani oo fowqa raai ra'da dusheeda la shado alraxiimi oo fowqa raai ra'da kale dusheeda la shado alxamdu lilaah oo fowqa laami ljalaala laamul dushiisa la shado rabbi alcaalamiin oo fowqa albaa'i ba'da dusheeda la shado alraxmaani oo fowqa raa'i ra'da dusheeda la shado alraxiimi oo fowqa raa'i ra'da kale dusheeda la shado maaliki yowmiddiin oo fowqa daali daalka dushiisa la shado iyaaka nacbudu oo fowqalyaai yada dusheeda la shado wa iyaaka nastaciin oo fowqalyaai yada dusheeda la shado ihdina siraada almustaqiim oo fowqa saadi saadka dushiisa la shado siraada aladiina oo fowqa laami laamka dushiisa la shado ancamta calayhim hayri اlmaqduubi calayhim wala daaliin oo fowqa daadi daadka iyo walaami laamka labadaa dushooda la shido culimo waxaynu ognahay cashirkeenu maanta inuu ka bilaabanayo aniya niyada ayuu sheekhu inooga bilaabaya niyada arkaantii salaada ee sheekhu waa toddobiyo tobanina soo yidhi qodobka koobaad niyadu ahaa niyadu saw rugni ma ahayn niyada mabaaxisteedana waynu soo dhigannay oo niyadu imisay u baahnayd toddoba mabxaf bay niyadu u baahnay toddoba mabxaf toddoba dhinac baa niyada aan ka soo daraasaynay oo aynu ka soo barannay waxaanan ognahay rukni arkaanta salaada a niyadu inay tahay deliilka aan u deliishanayna waxaynu soo nidhi inama alacmaalu binniyaat baynu usoo deliishanay haddana wuxuu inoo sheegayaa marka shay aad niyoonayso horta maxaa la niyoodaa salaad baan ku jirnaa welibane oo waa kitaabu salaade waxa la niyoonayaa waa maxay salaada culimmadu markay eegeenay qiimeeyeen waxay u arkeen saddex qaybood oo lagama maarmaanihi inuu meeshan yaallo ama niyadu saddex derajo inay leedahay salaada la tukanayaa salaad farala inay tahay iyo salaada la tukanayaa salaad muaqat ah oo wakhti leh ama sabab leh inay tahay iyo salaada la tukanayaa salaad mulaq ah inay tahay saddexdaasaa loo kala qaaday salaadu inay faral tahay iyo inay sunno muaqat ama daatu sababa ay tahay iyo inay sunno mulaqa tahay saddexdaasaa loo kala qaadaya salaada faralkiihi waa shanta salaadood een tukano oo kale salaada sunnaha ah ee muaqadka ah ama daatu sababka ah waa raatibooyinka duhurka ka horeeya ama duhurka ka dambeeya raatibooyinkan salaada subax sunatulfajirkan ka horeeyo oo kale waa salaado muaqat a ah. daatu sabab baa jiro oo sida salaatulcii istisqada oo kale iyo dayaxmadoobaadka oo kale iyo kuwo sababoole ayaa jira kolka salaadu inay faral tahay waa kow iyo inay sunne muaqat ah ama daatu sababa ay tahay sida raatibooyinka waa laba iyo inay sunno mulaqa tahay sunno mulaqa waa sunna nimun tuko duxa maaha oo maaha dee salaadan la yaqaane waktiga leh suna wax sabab male oo weysaysigu sababu maaha waa iska salaad mulaqa un salaad tuko un bay kaa tahay salaadun inaad tukataa la rabaa sabab iyo wakti toona male waa sunne haddaba saddexdaa maadaamay salaadii u qaybsantay salaadu hadday tahay faral saddex arimood in la niyoodo ayaa waajiba saddex arimood waa niyadu waa qasad ficil degdega la raacinayo maxaad u qasdaysaa ma inaad wax cuntaa doonaysaa mise inaad eg niyadaadu waa inay caddaato maxaad horta markaad taagan tahay maxaad rabtaa maxaad niyoonaysaa inaad niyootaa waa lagama maarmaan maxaad niyoon salaadu faral hadday tahay saddex arimood baa qasaba inaad niyooto o horta qasdulficil inaad tukanayso waa inaad niyootaa ood qalbiga dee ay kaaga jirto inaad tukanayso laba atacyiin salaadu inay duhur tahay iyo inay casar tahay iyo inay maqrib tahay ina tacyiin la timaadaana waa lagama maarmaan haddaad istaagtuunood allahu akbar tidhaa salaadanaad u taagnayd ma duhur bay ahayd ma casar bay ahayd ma maqrib dadka qaar waxa ku dhaca iyagoo duhur tukanaya salaada inay niyoodaan casarba casar buu haystaaba dee casarkii lama gaadhine haddaad tidhaa casar baan tukan duhurna aad joogto dee salaada waad foorfoorsatay uune salaadan waktigeegiiba gaadhin baa tukatay salaadiina waa lagugu leeyahay duhur tii casar eedan ee la gaadhinna wax allo wax lagaa gudayo ama lagaa aqbalayo oo jiraa ma jiro saddexda qodob waxa weeye qasdulficil waa qodobka koobaad qodobka labaadna waa atacyiin oo duhurnimo ah ama casarnimoah ama wax lamida ah qodobka saddexaadna waa alfardiya ilay niyada waxaa laynoogu jireeyey ereyga niyeah waaa laynoogu jideeyey waaa loo laynoogu sharcigareeyey litafriiq bayna alcaadati waalcibaada in caadada iyo cibaadada la kala garto ka jimicsanaya iyo ka tukanaya si loo kala saaro ama ka isgaajaysiinaya ee dee maxaanku dha cabanaya eele afhaysi baan isku laazimiyey haddaan waxaa la ii samaynin siday gaalada iyo dad badan oo dee jeelasha ku jira ay sameeyaan soom baa niyoonnayle waanu soomaynaa cuntaanu ka soomi hadda hadday doonaan hilibkaanu ka soomi bay yidhaahdeen markay doonaan cunto nafaqale ayaanu go-aansanay inaanaan cunin haddaan jeelkaana laga sii dayin bay odhanayaan ha soon maxaa lagu kala garanayaa kan waxba cunaynin iyo kan wax cunaye laakiin cuntadiis kan waxaan cunayn iyo iyo labadan qofeen labaduba waxba cunayn maxaa lagu kala garan ee midna ilaahay dartii u sooman midna uu yaro xanuunsado dhakhtarkaa kula teliyey inuu caloosha madhnaysiiyo caloosha faaruqiyo niyaa lagu kala garanaya bayna alcaada waalcibaada litafriiqi bayna alcaada waalcibaada waxaa kaloo xikmadda niyadda loo dejiyey kamida litafriiqi bayna maraatib alcibaada litafriiq bayna maraatib alcibaada cibaadadu kol hadday sunno iyo ay leedahay maxaanku idhaahdaa iyo faralba ay leedahay waa in niyadu ay kala saartaa kan sunnaha ah iyo kan faralka ah waa inay niyadaadii kala saartaa ee kala anniyatu niyadu halaau darajaatin saddex derajo weeyi niyadu waa saddex derajo in kaanad hadday tahay asalaatu salaadu fardan faral hadday tahay salaadu hadday faral tahay waa derajo hadday sunne muaqat ah ama daatu sababa tahayna waa derajo labaad hadday sunne mulaqa tahayna waa derajada saddexaad anniyatu niyadu halaau darajaatin waa saddex derajo in kaanat isalaatu salaadu haday tahay fardan faral haday tahay wajaba waxa waajibaya qasdulficli ficilka uu qasadkiisa ayaa waajibaya ficilka waa in loo qasdaa wajaba qasdulficli ficilka uu qasadkiisii waa waajib salaad inaad inaad u waa ko watacyiinu tacyiinna waa waajib salaadu inay duhur tahay iyo inay casar tahay inaad kala cadaysaana waa waajib wlfardiyatu faralnimaduna waa waajibo salaadani salaad farala inay tahay inaad tukataana waa waajib derajada koobaad waa salaada faralko saddexdaa qodob baa niyadaada loo baahan yahay salaad inaad tukanayso salaadu xukunka ay leedaho magaceega oo duhura ama casara xukunka ay leedahay oo faral ah saddexdaa derajo lagaaga baahan yahay wain kaanad hadday tahay salaadu naafilatan sunne muaqatatan muaqad ah oo wakti loo sameeyey waa salaad sunno ah oo muaqad ah oo wakti loo sameeyey ka salaada raatibada ah ee faralyada daba dhacda ama hor dhacda oo kaleba weeyi ow daati sababin ama salaad sabab u saaxiib ah oo kaleba weeyi salaadu haddii ay tahay haddaba salaad sabab leh sida istisqada ama kusuufka ama khusuufka oo kale ama ay tahayba salaad muaqat ah sida raatibada oo kale laba arimood baa waajibi doona iyadana wajaba waxaa waajibaya qasdulficli ficilka in loo qasto inaad tukanayso horta qasdulficil ficilkani waa inaad tukanayso waa inaad niyootahay qalbiga gashataa inaad tukanayso waa ko wa tacyiinu tacyiin oo magaceegii inaad dee salaadu waxay tahay aada niyootaana waa darajada labaad inay tahay cadeed madoobaad iyo inay tahay dayax madoobaad inay tahay istisqe iyo inay tahay wax kale waa inaad waxay salaaddu ay ahayd qalbiga qabsa ku qabsataa waa inaad tukanayso iyo salaadda magaceegii labadaa laakiin lagu odhan maayo waa qasab bay kugu tahay inaad u bambaxdo xukunkeegii sunanimada ahaa iyo waxyaabaha u bambax lagu odhan ila faralnimadu dheeraad ba shayga dheeraadkaa waa la qaataa laakiin kaan dheeraadkaa inama qaadanayo wain kaana in kaanad hadday wain kaanad hadday tahay salaadu naafilatan salaad sunno ah hadday tahay mu'aqatatan oo wakti loo sameeyey ka raatibatin sida salaada raatibada ah ee duhurka ka horeysa oo kale ama casarka ka horeysa oo kale ama duhurka ka dambaysa ow daati sababin ama salaad sabab u saaxiiba oo kale hadday tahay sidaa cadeedmadoobaadka iyo dayaxmadoobaadka wajaba waxa waajibaya qasdulficli ficilka in loo qasdo waa tukashada inaad niyooto watayiinu iyo tacyiin inaad salaada de waxay tahay magaceegii inay cadeed madoobaad tahay dayaxmadoobaad istisqa inaad wixeegiisii sheegto tacyiin derajadii labaadna taasaynu kaga baxnay derajada saddexaad wain kaanad hadday tahay salaadu naafilatan sunne hadday tahay muطlaqatan la iطlaaqay oon waxba lagu qaydin sunne aan qeydba wadan salaadani hadday tahay waa sunno bilaa qayd ah wajaba waxaa waajibaya qasdulficli ficilka iyo ficilka in loo qasdo tukashada bes faqad oo keliya tacyiin ma jiro oo salaadani magacba male de waa mulaq wax kaloo la sheegayaana ma jiro salaad unbaa inaad tukanaysa aada niyoonaysaa saddexdaasay culimo salaada u qaybsantaa marka darajada niyada la eegayo alficlu ficilka la niyoonayaa hadaba ficil ha la niyoodo baynu nidhi alficlu ficilka la niyoonayaa usalii wey waan tukanayaada usalii waan tukanayaada wa tacyiinu tacyiinka la niyoonayaana waa duhran tacyiinku waa duhran duhr inay tahay ow casran inay tahay wlfardiyatu faralnimada la niyoonayaana waa fardan haddaba walfardiyatudaasi salaad duhur haddaad tukanayso sow fardiyadeeda inaad u banbaxdaa lagama maarmaan ma aha salaaddu inay faral tahay iyo inay sunno tahay de wax kale tahay wa ilmo yari hadduu tukanayo ka warran bay culimadu yidhahdeen ilmo yar waxaa tukanayaa waa ilmo yaroon qaangaad ahayn salaaduu tukanayaana waa salaad duhur ilmaha yar ma faral baa lagu leeyahay ilmaha yar faral laguma le oo wax farala oo lagu leeyahay ma ma jiro salaadaniba sunnay ilmaha yar u tahay isagu muxuu niyoon faralkii unbuu niyoonaya fardiyadiisii inuu niyoodaa waa lagama maarmaan siduu ibnu xajarku qaatay ibnu xajarku maslada saasoo qaatu rajaxay ramligu wuu khilaafayoo ilmaha yar loogama baahno fardiyo inuu u bambaxo buu leeyahay waxaa jira iminka aduu salaad sunna ah haddaad tukanayso salaad sunna ah haddaad tukanayso ma odhan kartaa faatixada waan iska dayni salaaduba sunay ahayde takbiiratulixraamka waan iska dhaafi ma odhan kartaa salaadaydu hadday sunno tahay iminka haddaad tira laba ragcadood oo duxa aan tukanaya takbiiratu allahu akbarta ma iska dayn kartaa iyaduna waa sunne ma odhan allahu akbartu war iska dhaafi ya mise salaadu sunna ha ahaatee axkaamtan ay qaadanaysaa waa axkaamtii salaada waajibkaa ah oo kalun waa axkaamtii salaada faralka oo kalun bay qaadan takbiirtii waa lagaa raba haddaad takbiir la iman weydo salaadiba kuu jiri mayso sunnaba ha ahaatee hadday doonayso takbiirtani waa de wa wa waa arkaan waa rukni haddaad faatixadii akri weydo salaadiba kuu jiri mayso salaata liman lam yaqra bifaatixati kitaab waxaynu doonaynaa haddaba sidaasoo kale weeyo ilmaha yaree caruurta ee ah waxa wey salaadan suuradeedii unba la raacaya suuradii salaadu ay lahayd maadaamay duhurahay firdiyadii waa looga baahan yahay macnaha mar aan ku soo celiyo intaa anniyatu niyadu halaau darajaatin saddex derajo weeyi in kaanad hadday tahay asalaatu salaadu fardan faral hadday tahay wajaba waxa waajibaya qasdulficli ficilkeega qasadka loo qasdayo wa tacyiinu tacyiin iyo cayimid caddayn ayaa waajibaysaa waalfardiyatu faralnimo ayaa waajibaysaa wa in kaanad hadday tahay salaadu naafilatan sunne mu'aqatatan wakhti loo sameeyey ka raatibatin oo kaleba weeye salaadii raatibada ahayd ow daati sababin ama mid sabab u saaxiibo oo kaleba weeyaane wajaba waxa waajibi qasdulficli ficilkeega in loo qasdo wa tacyiinu iyo in la cayimo wain kaanad hadday tahay salaadu naafilatan sunne muطlaqan la iطlaaqay wajaba waxa waajibaya qasdulficli ficilkeega in loo qasdo faqad oo keliya alficlu ficilka loo qasdayaa usali weeyi waan tukanayaada wa tacyiinu tacyiinkuna duhran duhur inaad caddayso weeyi o casran casr weeye wlfardiyatduna ardan wey wlfardiyatu fardan weeye fardiyaduna waa farad halkaa culima waxaynu kaga baxnay saddexda derajo ee niyada aynu ku arkayno ayaynu halkaa kaga baxnay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan bukhaariga wuxuu ihi inama alacmaalu biniyaad camal oo dhani niyuu u baahan yahay camalkani w de soon iyo salaadee isku niyo ma aha isku niy ma waxaad moodaysaa inaad istaagaysid oo iska allahu akbar unaad odhanaysid camalkanaa niyo u baahan aad qabanaysid soon hadduu yahay soonnimadiibaad niyoonaysaa salaad hadduu yahay salaadnimadiibaad niyoonaysaa inama alacmaalu biniyaat wainamaa likulli imri'in maa nawaa buu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam wainamaa likulli mri'in wainamaa likulli imri'in maa nawaa kolka waxaa lagaa rabaa haddana maa nawaa midaad niyoonaysid oo gaarhi waa inuu jiro tacyiinkii waa in la helaa oo dee meesha ay sii kala baxaan oo niyadaadi ay sii kala saartaa salaadan faralnimadeedii magaceegii duhurnimo iyo casarnimo wixii waa in la kala garanaya oo la kala saarsaaraya rukni arkaantii toddobiyo tobanka ahaa kamid ahaa oo niyada ahaabuu sheikhu dib u soo celiyey kayfiya la yidhahdaa markaa taa uu ka soo baxay kayfiyatu niya toddobiyo tobankii rugni rugniga labaad muxuu ahaa ka koobaad niyu ahaayo dib buu sheekhu u sharxaye muxuu ahaa rukniga labaadna takbiirat lixraam allahu akbarta ta lagu xidho ee allaahu akbar ah allaahu akbar taasaynu arkaynaa iyadana shuruudaha ay u baahan tahay ilain takbiiratulixraamka cashirkeennii shalay toole ayaynu ku soo marnay oo waxaynu soo nidhi waxyaabihii e, arkaanta ahaa oo dhan nusuusteeda ayaynu soo dhiganay oo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam salaadaha marka uu tukanayo dee faatixaduu kama bilaabi jirin ee allaahu akbar baa ka horreynaysay intuu la niyoodo ayaa allaahu akbar meesha ayay imanaysay haddaba waxaynu arkaynaa ama aynu si toosa ah u ognahay takbiiratulixraamku inay rukni arkaanta salaada a ah tahay waana lagama maarmaan weeye takbiiratulixraamka inaynu helno shuruudo gaara oo ay leedahay shuruudihii takbiiratulixraamka waa lagama maarmaan sheekheennu wuxuu hadaba halkan inoo taabanayaa ama uu inoo sheegayaaba takbiiratulixraamka shuruudaheegii shuruudihii takbiiratulixraamka wuxuu ihi shuruudu takbiirati alixraam sittata cashara allaahu akbartu lix iyo toban shardi bay leedahay lix iyo toban shardi ayay allaahu akbartu leedahay lix iyo tobankaa shardi xaggee laga qaadanaya culima xaggeynu ka qaadanaayonu daliishanaa waxaa laga qaadanayaa lix iyo tobanka shardiba xadiidkii nebigu uu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam waa xadiid bukhaariga ku qoran nebigu wuxuu ku yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli waxaad u tukatiin sidaa aad arkaysiin anoo u tukanaya allahu akbarta nebigu calayhi salaatu wasalaam sidii ay allahu akbartiisu ahayd weeyaan sidaa ay allahu akbarta rasuulku ahayta garab marto oo dhan waxaa la leeyahy adiga waa takbiir ma noqonayso waxaasaa la waay waxaasaa la waay waxaasaa la waay allaahu akbarta salaada ilaahay wuxuu kaa aqbali salaada haddaad lix iyo tobankaa qodob u dhammaystirto salaadaadu waxay salaad noqoni ama ruknigaa takbiirtuba uu badbaadiba muxuu badbaadi karaayo qura haddii lix iyo tobankaa shardi ah lagaa helo o shuruudu takbiirati اlixraam takbiiratulixraamka shuruudaheegu sitata cashara waa lix iyo toban an taqaca waa inay dhacdo xaalat alqiyaam taagnida xilligeega adoo taagan waa inaad allahu akbar tidhaahdaa allahu akbar xaalat alqiyaam waa inay dhacdo haddaba xaalat alqiyaam allaahu akbarta adoo taagan baa lagaa rabaa inaad ku hadasho maxaa inaga baxay waxaad ka warantaa adoo socda haddaad allahu akbar tidhaa ila socodku taagni maahe haddii salaada la galo oo iyadoo la rukuucsan yahay aad albaabkaa ka soo gasho oo ka waran adoo kabaha la cararaya oo ragcadda ka gaadh allahu ad akbar soo tidhahda waad socotaa waxba salaadi kuuma jirto oo allaahu akbartan adoo taagan maadan samaynin waxaa kaloo laynaga rabaa oo xaalatalqiyaam xukunkani uu caddaynayaa dad baa jiro iyagoo kabaha sii dhigaya oo foorara oo foorarkii kabaha aan ka soo kicin kabihiibuu dhigay markaasuu allaahu soo odhanaya allaahu markuu istaagana akbartiibu odhanaya allaahu akbar haddana rukuucii buu ka gaadhsiinayaa allahda goormuu bilaabay ma isagoo taagan bu maxaalat alqiyaam buu bilaabay mise isagoo kabaha kabadh ku sii ridaya isagoo foorarobuu allah sii bilaabaya waad aragteen dadka qaar allahu akbar markaasuu istaagayayo akbartiina isagoo taagan odhanaya wax alla wax qofkaa salaad ah oo u jiraya haba yaraate ee ma jirto sababtuna waxa weeye xaalat alqiyaamkan qodobkana lala xaalat alqiyaam waxa sidoo kale isna ah haddaad adoo taagan allahu akbar tidhaa allahu haddaad tidhaa adoo taagan oo laakiin rukuucda ka gaadh intay ku gasho akbarta ra'deeda adoo sii foorarsanaya ad tidhaa allahu akbar waad sii rukuucaysaa hadda akbar waad sii rukuucaysaa hadda xaalat alqiyaamkii waad khilaaftay allahu akbar waa inaad tidhaa adigoo taagan oon soconin oon lugeynaynin adigoo taagan oo maxaanku idhaahdaa aan foorarin ama foorar ad ka soo kacaysa ha noqoto ama foorar ad u sii socota ha noqoto waa inaad taagni allahu akbar ku tidhaahdaa adoo caadi u taagan baad alla bilaabaysaana dhammaynaysaana allahu akbar allahu akbar culimada waxaa looga digaa dadka qaar baa imaamku markuu rukuucsan yahay intay salaada soo galaan allaahu akbar yidhaa allaahu akbartaasina tii rukuucda hadda wey allahu akbartaasina waa tii maxayga waa tii rukuuc eeg imaamkiio rukuucsan buu soo gelayaa saasunba ohanaya allahu akbar waa tii rukuucda allahu akbar waa tii taagni baa ku yidhahda kaa salaadi uma jirto kaa salaadi allahu akbartiisani maxay ahayd tay ahayd allahu akbartiisani dee bal waxaad ka warantaa haddaba ninaan salaadba xidhanin oo rukuucay allahu akbartan imaamkaoo rukuucsan markaa timaad eeg waa laba allahu akbar baa lagaaga baahan yahay haddaad haddaba allaahu akbartaada ad ka dhigto tii rukuucda uun ood allaahu akbarun tidhaad rukuucdo uun salaadi kuuma xidhna kuumana jirto xaaji salaadi kuumana xidhna kuumana jirto salaadi waayo waxaa lagaa rabaa inaad allaahu akbar horta xidhato salaada salaada markaad xidhato kadib ayaad rukuuciyood allahu akbarteedii la iman intaa kadib ayaad allaahu akbartaa la iman ood rukuuci doontaa haddii laakiin allaahu akbar qura intaa tidhaata rukuucda aad ka dhigto waa la hubaa inaadan salaad xidhanin salaad kuu jirtaana haba yaraata e ma jirto waad iska foorfoorsanaysaa uun imaamku baad la socotaa shardiga koobaad an taqaca waa inay dhacdo allaahu akbartu xaalat alqiyaami taagniga taagnida xilligeega waa inay dhacdo fi lfardi salaada faralka a ah dhexdeeda sheekhu filfardi buu ku qaydayee qaydkan filfardi waa maxay qeyd buu sheekhu meeshan keenay filfardi ah qeydkaa filfardi ah sheekhu xaggee buu ka keenay filfardi filfardi sheekhu wuxuu ka keenay ereygan filfardi markuu inoogu qeydey qeydkani wuxuu ka soo booday ma arkaysiin culimo filfardi wuxuu inaga ilaalinayaa qeydkani salaada sunnaha ah oo wuxuu inaga saarayaa salaad sunnaha adoo fadhiyaad xidhan kartaa salaadu hadday sunno tahay adigoo fadhiyo iska xidho intaad fadhiisato allahu akbar iska dheh xaala alqiyaam fi lfardi un weeyi welibana cala alqaadir inuu sheekhu sii raaciyay ahayd wuxuu cala alqaadir uga aamusay shardigeennii xagga hore aan ku soo marna ruknigii xagga hore ruknigii takbiiratulixraamka taagnida markaan ka warramaynay ayaan alqiyaam cala alqaadir soo nidhi soo saa ahayn calى اqaadir kolkaa tii unba halkana u taala haddaadan awoodeynin allaahu akbarta inaad xidhato adoo taagan adoo fadhiyaba iska xidho wa an takuuna waa inay tahay allaahu akbartu bilcarabiyati af carabi mid ku sugan nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam markuu tukanayo allahu akbar isagoo taagan buu odhan jiray nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam salaadda markuu xidhanayo allaahu akbar isagoo taagan buu wax ku xidhan jiray af carabina way ahayd an takuuna bicarabiyai waa qodobka labaad an takuuna bicarabiyai af arabi waa inay tahay allahu akbartu ka waran hadaan idhaahdo anigu maanta waxaan ku xidhanaya ilaahay baa weyn salaada ma soo galay dhammaanteed ilaahay baa weyn unba horta allahu akbar macnaheegu maxay ahayd ilaahay baa weyn saw ma aha bes af soomaali inoogu bedel haddaynu nidhaa allahu akbar halkan ka odhan baan wada nidhi ilaahay baa weyn salaadi inooma jirto waayo ereygan lagu xidhanayo salaadu waxaa loo baahnaa oo lagama maarmaan ahaa inay noqoto bilcarabiya af carabi inay noqotaa lagama maarmaan weeyi wa an takuuna bilcarabiya soomaalidu waxay sheegtaa islaam baa tidhi bay yidhaahdeen ilaahase caamadow caanihiisa caddeeyey allahu akbar ya ilaahase caamadow caanihiisa caddeeyey o allahu akbar way xidhatay soo maydaan maqal kolkaa waxaa loo jeedaa de allahu akbar wayba xidhataye sacan madow caanihiisa allahu akbarta wax kastoo ka horeeya salaadaada waxba ma yeelaan wax kastoo allahu akbartaada ka horeeya salaadaada waxba ma yeelayaan ama ilaaha saca madow abuuray dhe ama ilaaha saca madow caanihiisa cadeeyey dhe ama ha hadlina iska aamus laakiin hadda hadalkan ilaaha saca madow caanihiisa cadeeyeyowdu ma aha cibaado salaada shuqul ku leh cibaadaha moodin salaada qofka xidhanaya ha waa inuu yidhahdo ilaaha saca madow caanihiisa cadeeyey maya waa usalidii kaluun waxalaxay ku kala duwan yihiin male usalii iyo ilaahaa sacamadow caanihiisa cadeeyey iyo waxa weeye usaliidu keliya waxa weye dee wixii qalbiga kugu jirood afka ka tidhi weeyaan kolka waxaynu ognahay ilaahaa sacaamadow caanihiisa cadeeyeyo waxay garan weyday wax kale tidhaa bay idhahdeeno markaasa tii ilaahaa sacaamadow caanihiisa cadeeyeyo xikmadda loo soo qaatay maad xasuusantihiin culima kelmadda waa kelmad aada u yaab badan awoodda ilaahay baa ka muuqata neef madow unbaa la lisayaa oo cad laga lisayaa neefkaa madow unbaa caana cad caqligu wuxuu keenayey neefku hadduu cas yahay in wax casi ay ka soo baxaan ilan isagii baa case hadduu madow yahay wax yaroo madoobi inay ka soo dhiiqaan hadduu cad yahay ilaahay xikmadihiisa ayay ka mid tahay haddaba culima wa an takuuna bilcarabiya baa laynooga baahan yahay af carabi waa inaan allaahu akbar ku nidhaahna af carabi haddayna af carabi ahayn maya qodobkeenna saddexaad wa an takuuna waa inay tahay bilafdi اjalaalati lafduljalaalha mid ku sugan waa inay tahay lafdujalaal waxaa laynooga baahanya salaada markaan xidhanayno allaahu akbar laakiin laynoogama baahno alraxmaanu akbar haddaan idhaa allah waxaan ku bedelanay magacyadii kale ilaahay lahaa alraxmaanu akbar ama aljaliilu akbar ama alcasiizu akbar haddaan idhaahdo allahdii baan bedelayaa nebi maxamed ma bedelin calayhi salaatu wasalaam allaahu abar b xikmad baa ku jirta markaa allahdan xikmad ayaa ku jirta kolka allahu akbar sidaa sharcigu ku soo arooray un baynu u qaadanaynaa allaahdaa in la bedelo hadaba ma aha wa an takuuna waa inay tahay takbiirtu bilafdi اjalaalati lafduljalaale oo allah a ah mid ku sugan waa shardiga saddexaad wa bilafdi akbar lafdiga akbar ana waa inay wadato akbarna waa inay wadato ereygaa akbar ah isna bedeli karo oo haddaan idhaa ka waran akbar maxayd weyni sow ma aha haddaan idhaa hadaba ka waran allaahu acdamu ilaahay baa sii weyn allaahu acdamu haddaan idhaa lama ogola akbarkaa un baa lainooga baahan yahay akbar watartiibu waa in la kala tartiibiyo bayna lafdayni labadan lafdina waa in la kala tartiibiyo labada lafdi tartiibha loo sameeyo yaa la horreysiinayaa marka aan doonayo inaan hadalno een salaada xidhanno allahu abar allah baa la horeysiini laakiin haddaad tidhaa akbarullahu ka waran akbarullahu anu akbar baan horeysiin haddaad tidhaa wax alla wax kuu soconayaa ma jiro watartiibu bayna lafdayn waanlaa yamudda yuuna medin hamzata aljalaala jalaalaha lafduljalaalaha oo allaah ah hamsihiisa yuuna medin allah hamsihiisa ha medin oo maxay ha odhan allaahu akbar haddaad tidhaahdo waa ka kac salaadi kuma xidhna waayo allahu abar ilaahay baa weynba maaha waa suaal waxa weeye allahu abar ordada waan idin weydiiye talow ilaahay ma weyn yahay ilaahay ma weyn yahay dee yaad weydiisay talow yaa kuu jawaabi iska sugo ila waa hamsatulistifaami hamsatulistifaam baa la yidhahdaayo magaca asha wata haddii lagu daro hamso med baa loo bedelaa sidiisaba qaacidasaa ah culimada qoraa ka hadasha maxaanku idhahdaa la odhan jiray imlaha qawaacidimlaga waxaa lagu dhigtaa magac alwata haddii hamsatulistifaam lagu daro med buu noqdaa almaau qaliilun almaau qaliilun haddaan ku tidhaa hamse ka maxaad odhan waa inaad med ka dhigtaa almaau qaliilun artalow biyuhu ma yar magac kastoo alwata haddaad ku darsato waa saa alrajulu baciidu ninkuu fog yahay maxaad odhan bal hamse ku dar eeg alrajulu baciidun maxaad odhan alrajulu baciidun artalow ninkuma fog yahay haddaba allaahu akbar bal ku dar hamsihii allaahu akbar talow ilaahay ma weyn yahay haynagu odhanina haddaba marka la xidhanayo waanlaa yamuda waa inuuna medin hamzata aljalaalati lafduljalaalaha hamsihiisana waa inuuna medin wacadami wacadamu medi baai akbar akbar ba'deedana waa inuuna medin akbar ba'deeda lama ogolo iyadana in la mado oo maxay la yidhaahdo allahu akbar akbar inaad akbaar tidhaahdo lama ogolo oo waaba mamnuucba culimada qaarkood waxay yidhaahdeen durbaanay noqonaysaa haddaad tidhaahdo ilaahay waa durbaanada la garaaco allahna mubtadaad ka dhigtay akbaarna khabar baad ka dhigtay jamaca war waa dembi bay noqonaysaa halis ah allaahu akbaar haynagu odhan oo ba'da alifa ku taagin waanlaa yushadida waa inuuna shadin albaa'a ba'da waa inuuna shadin maxay lama ogola allaahu akbar akbar ba'daa ha isku shadin akbar ba'daa inaad shado ayaa la diidayaa ba-da inuu qofku shado lama ogola oo waa mamnuuc akbaar waayo waxay noqonaysa iqooyinkii luqa alcarabiya ku jiray ee la yaqaanay wax garab marsan bay noqonaysaa wa anlaa yaziida waa inuuna ku ziyaadinin waawan saaki waawan saakinatan wow reeban ow mutaxarikatan ama wow xarakaysan bayna alkelimateyni labada kelmadood barhtamahooga haddii wowdu ay reeban tahay waa inaadan odhan allahu allahu allahu akbar hu akbar inaad wowgaa reeban ee aad ku reebtay ku darto waa la diidaya hadday xarakaysan tahayna lama ogola allahu akbar ama allahu wa akbar badhe allahu wa akbar lama ogola allahu wa akbar inaad tidha wow inaad meeshaa keento ama wowgu ha xarakoobo ama wowgu ha reebnaado waanlaa yaziida waa inuuna ziyaadinin waawan wow waa inuuna ziyaadinin wowda oo saakinatan reeban ow amase mutaxarikatan xarakaysan baynalkelimatayni labada kelmadood dhexdooda waanlaa yaziida waa inuuna kordhinin waawan wow qabla aljalaalati lafdujalaalaha horti lafduljalaalahana wow lama keeni karo oo lama odhan karo maxay wallaahu akbar lama odhan karo wa anlaa yaqifa waa inuuna istaagin bayna kelimatey atakbiir kan kelmadood ee takbiirta a dhexdooda iyo berhtamahogana waa inuuna istaagin lama ogolo inaynu nidhaahno allah intaa tidhi ama allaahu unbaad iska aamustay waqfi baad gashay mar dambe unbaad akbar tidhi akbar wartalo maxay noqonaysaa allaahu waad aamustayba waqfiga intaa la eg culima lama ogola oo beyna kelimatay atakbiir soo kala gasha waa inuu dheer yahay laakiin ha dheeraado ama ha gaabnaado wa anlaa yaqifa waa inuuna istaagin beyna kelimatey atakbiir takbiirta labadeeda kelmadood bartamahooga waqfatan joogsi طawiilatan dheer walaa qasiiratan iyo mid gaabantoona allahu akbar waa inaad naftaadu ay maqlaysaa markaad xidhanaysa naftaadu waa inay maqlaysaa haddaad ka waran debnuhu dhaqdhaqaajisid oo maadaa xidhayba maad ilan rukni kastaoo qawliya buu qodobkani u yaalaa rukni kaste faatixada markaad akriyaysa waa inay naftaadu maqlaysaa atixiyaadka markaad akriyaysa waa inay naftaadu maqlaysaa salaada salaanta lagaga baxo markaad ka baxaysa waa inay naftaadu maqlaysaa haddaad laakiin ka waran niyooto uunoo ah, dhinacan iyo dhinacan eegto salaaddii kaa jabtay wa an yusmica waa inuu maqashiiyo nafsahu naftiisa waa inuu maqashiiyo jamiica xuruufiha xuruufta allaahu akbar ay ka kooban tahay oo dhan ismaqashii adigu laakiin waa inaadan dhagoole ahayn dee haddaad dhagoolo taho ismaqashiin lagu yidhaha ka waran ma suurtagal baa dhagoole suu isku maqashiin suurtagal maaha qof dhagooliihi inuu ismaqashiiyo haddii ka waran buuqba uu jiro meel buuq ka jiro ama roobaa da oo waa jiingad seed isku maqashiin haddaad qaylisan ama maqlisid taas codkaa kale kaa awood badan waxaa loo baahan yahay marka ay hawluhu ay wada dhammaystir sidii caadiga ahaayee la yaqaanay ay yihiin inaad naftaada maqashiiso xuruufta oo dhan wa an yusmica waa inuu maqashiiyo nafsahu naftiisa waa inuu maqashiiyo jamiica xuruufiha xuruufteeda oo dhan wa dukhuululwaqti waktiguna waa inuu galo fi lmuaqati waxyaabaha waktigale oo dhan waxyaabaha waktigale oo dhan waa inuu waktigu galo markaad tukanaysay allahu akbar ad leedahay salaadii duhur hadda ma sii tukan karno salaada duhur haddaan tukanaynaa odhan mayno waa mamnuuc berri duxadeeda hadda ma iska sii tukanaa salaada berri ee duxada ah hadda ma sii tukanaa suurtagal ma aha laakiin waa muaqadka uun muaqadku wuxuu noqonayaa salaad farala ama salaad muaqado dee wakti leh salaad wakti leh unbuu noqonaya haddayna waktiba lahayn oo mulaq ay tahay dee waktiba iyadu male waa iska tukan kartaa wa waktiga gelidiisa ayaa shardiya filmuaqati salaadaha la waktiyeeyey ee waktiga loo sameeyey wa iqaacuhaa allaahu akbarta in la dhex rido in lagu rido ayaa shardiya xaalal istiqbaali xilliga la qaabilayo qiblada adigoo qiblada qaabilsan inaad allaahu akbar tidhaa ayaa shardiga oo lagaa raba xaala istiqbaal allaahu akbar adoo qiblada qaabilsan waa inaad tidhaahda adoo sii jeeda allaahu akbar ma odhan karaysidee qiblada adoo qaabilsan baad odhanaysaa waanlaa yukhilla waa inuuna dhimin bixarfin xaraf min xuruufihaa xuruufteeda ka tirsan xaraf xuruufteeda ka tirsan lama ogola inaad dhinto allaahu akbar xuruufteeda xarafna inaad ka tagta lama rabo waa o wa taakhiiru takbiirati lma'muum kani dadkao dhan maahee dadka salaada tukanaya saddex baa loo qaybiyaa inaad imaam tahay iyo inaad ma'muum tahay iyo inaad munfarid tahay saddexdaasa dadka loo qaybiya inaad kelidaa tukanayso iyo inaad cid tukinayso iyo inay cidi ku tukinayso saddexdaas dadka loo qaybiya haddaba saddexdaa mid qura ayaa shardiga u dambeeya iskale waa ma'muumkao qura ma'muumka waxaa shardiya in takbiirtiisa ay ka dambaysata imaamka imaamku allaahu akbar markuu yidhaahdo unbaad allaahu akbar adna ka daba odhan doontaa nin shakisani hadduu ku tukinayo ka waran qibladiibuu qaabilay oo uu diyaargaroobay hadalkiiba wuu ku dhegay nag hadalkii markuu ka soo bixi waayey dadku sidanuu gacmihii yidhi dee raggii tikbiirta ilaashanayey rag badan baa markuu si aydhaaba xagga dambe o dhan allahu akbar baa la odhanaya maba odhanba isagii weli wuu joogaa dadkaa idil salaade u xidhmi mayso oo u jiri mayso haddii ay dadkaasi imaamka allahu akbar ka hor yidhaahdeen imaamkaagu hadduu shikisa yahay de iska sug intuu dhammaystiranayo allahu akbarta intuu dhammaystirayo dadkao dhani ha sugaan haddaba mararka qaar waxaa laga yaaba intuu allaahu akbar ba yidhaahdo inuu ka noqdo dadkiina allahu akbar bay kadaba yidhaahdeen inuu ka noqdo hadduu ka noqdo inuu keligii un allahu akbar yidhah maaha waa inuu dadka u sheegaa warukaadiy bu yidhah warukaadi haiga horreynine ilan ceeb maaha wuu soo jeedsanayaa waa odhanayaa xaajiya ukaadiya wa iskuka qaban weyne bal yar suga dib buu u allahu akbar mar dambe ayuu odhanaya dib ka xidhanaya haddaba ninkaa unbaa qodobkan iska leh wa taakhiiru takbiirati اlma'muum ma'muumka takbiirtiisa iyo cidhashadiisu waa in laga dembaysiiyaa can takbiirati اlimaam imaamka takbiirtiisa maxaa loo deliishaday qodobkan waa shardigii u dambeeye lix iyo tobnaad sow maaha shan iyo tobanka shardi ee hore waxaa loo deliishaday salluu kamaa ra'aytumuunii usalli qodobkaasaa shan iyo tobanka horeba laga qaadanaya salluu kamaa ra'aytumuunii usalli waxa weeye takbiirtii nebiga calayhi salaatu wasalaam culimadu markay eegtix raaceen ay dhinac kasta iska taageen shan iyo tobankaa qodob baa laga qaatay qodobkan lix iyo tobnaad ee wa taakhiiru takbiirati اlma'muum can takbiirati اlimaam waxaa laga qaatay xadiidka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi imaamka waxaa loo sameeyey oo keliya uun liyutama bihi si loogu daydo imaamka haddaba waa inaan ku dayeennaa waxay ka dhigan tahay haddaba itimaamku goorma ayuu iman inamaa jucila alimaamu liyutama bihi waa goorma goorma imaamka lagu dayanaya ma markaad ka horeysaa adoo ka horeeya imaamka miyaad ku dayanaysaa kuma dayanaysid waa adiga oo ka dambeeya weeye imaamkaaga markaad ka dambayso uunbaa lagu odhanayaa nin ku dayanaya ayaa tahay imaamka inaad ka dambaysaa la rabaa culimo halkaa waxaynu kaga baxnay culimo lix iyo toban shardi oo rukniga labaad ee arkaanta salaada uu lahaa rukniga labaad waa ruknigee allahu akbar wey waa takbiiratu ixraamka ruknigaa labaad waxa weeye qodob ruknigaa labaad shuruudihiisii baan halkaa kaga baxnay faslun aan ku soo yar macnayno shuruudu takbiirati alixraam xidhashada salaada shuruudaheegu sittata cashara waa lix iyo toban an taqaca waa inay dhacdo kow xaalat alqiyaam taagnida xilligeega fi lfardi salaada faralka ah wa an takuuna waa inay tahay bilcarabiyati af carabi mid ku sugan wa an takuuna waa inay tahay bilafdi اjalaalati lafduljalaale mid ku sugan wa bilafdi akbar lafdiga akbar ah iyaduna mid ku sugan lafduljalaalaha iyo lafdiga akbar ah waa inay ku sugnaato lama kala tirinaya shardiga cafwan waa la kala tirinayaa baan doonaya lafduljalaaluhuna waa mid wabilafdi abarna waa mid kale waa lakala tirinaya watartiibu waa in lakala tartiibiyo beyna lafdayni labada lafdi wa anlaa yamuda waa inuuna medin hamzata ajalaalati jalaalaha hamsihiisa wa cadamu medi baai akbar akbar ba'deeda madkeega la'aantiisa weeye waanlaa yushadida waa inuuna shadin albaa'a ba'da waa inuuna shadin waanlaa yaziida waa inuuna kordhinin waawan wow waa inuuna kordhinin wowda oo saakinatan reeban ow amase mutaxarikatan xarakaysan baynalkelimatayni labada kelmadood barhtamahooga waa inuuna wowda aynu ku kordhin lama kala tirinayo kan waanlaa yaziida waawan saakinatan ow mutaxarikatan la kala tirin maayo waanlaa yaziida waa inuuna ziyaadinin waawan wow qabla aljalaalati lafduljalaalha hortii waanlaa yaqifa waa inuuna waqfiyin bayna kelimatey atakbiir takbiirta labadeeda kelmadood dhexdooda waqfatan joogsi tawiilatan dheer walaa qasiiratan iyo mid gaabantoona وأن يسمع yusmica waa inuu maqashiiyo nafsahu naftiisa jamiica xuruufteeda oo dhan waa inuu nafta maqashiiyo wa dukhuulu waqti waqtigu waa inuu galo fi lmuaqatati salaada muaqatada ee la waqtiyeeyey fi lmuaqati wa iqaacuhaa waa in allaahu akbarta la yidhaa ama la rido xaalal istiqbaal xilliga aad qiblada qaabilsan tahay wa anlaa yukhilla waa inuuna dhimin bixarfin xaraf oo min xuruufihaa xuruufta allaahu akbar ah wa takhiiru takbiirati lma'muum ma'muumka takbiirtiisa oo laga dembeysiiyo weeye can takbiirati اlimaam imaamka takbiirtiisii allahu akbarta ahayd faslun culima arkaantii aynu soo marnay arkaantii aynu soo maraynay ee aan ka soo dhignay toddobiyo tobanka rukniga afraad muxuu ahaa rukniga afraad qiraa'at اlfaatixa buu ahaa sow ma aha ruknigii afraad buu shuruuddiisii ka warramaya ka saddexaadoo qiyaamkaa sheekhu hadda kama qaadlin qiyaamka laftiisu shuruuduu leeyahay qiyaamka laftiisu shuruuduu leeyahay xagga faatixada ayuu u baxayo rukni rukni buu u sharxayaa rukni rukni ayuu u sharxayaayo rukni hebel inoo soo qaada aan sharaxnee buu leeyahay faatixada in la akriyaa culimo waxa weeyaan baynu soo nidhi rukni arkaanta salaada ka tirsan waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiix ah ayuu ku yidhi laa salaata liman lam yaqra bifaatixati اlkitaab salaad laa salaata waa alfaadulcumuumkii xagga usuulka mayna alfaadulcumuum ahayn salaata mayna ahayn nakiro fii siyaaqi nafyi tufiid lcumuum laa salaata wax salaad ah ama ha ahaata kaamilo ama ha ahaata naaqiso ama ha ahaata faral ama ha ahaata sunne ama ha ahaata duhur ama ha ahaata casar laa salaata wax salaad ah wax baad ku macnayn markaad macnaynayso wax ereygaa wax ah waa cumuumka nakiradu ay keenaysa fii siyaaqi nafyi laa salaata salaadi uma jirto odhan maysid laa salaata wax salaadihi liman qof uma sugna lam yaqra an akhriyin bifaatixati اkitaab faatixatu kitaabka qofka aan akhriyin salaadi horta uma jirto intaa aynu ogaano laa salaata liman lam yaqra bifaatixati اkitaab halkaa hadaba culimo maadaama uu anidhi salaada rukni arkaanteeda kamida wey faatixada oo la akriyaa waxaynu ognahay oon halkaa ka qaadanaynaa ama qodobkaa aynu ka faa'iidaysanaynaa laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaab toos waxaynu uga faa'iideysanaynaa qodobkaa faatixadu lagama maarmaan inay tahay ama ahaw imaam ama ahaw ma'muum ama ahaw munfarid haddaba imaamka iyo munfaridka madaahibku way isku waafaqsan yihiin in kastoy qolo yidhaahdeen faqra'uu maa tayasara min alqur'aan halkaasaanu anagu la marnay ilahay waxaa afudwe akriyen yidhi waxaan doonaanu akriyayna madaahibku waay ay u badan yihiin ay qaateen in eh, labadaa nin waa la badeeyey ka imaamka ah iyo ka munfaridka aba faatixada waa lagu leeyahay maxaa soo hadhay markaa ma'muumka ayaa mas'ale khilaafiya ah cumuumka xadiidkan ayuu imaamu shaafici deliishaday laa salaata liman lam yaqra bifaatixati kitaab xataa ma'muumka in lagu leeyahay ilaa xaalada uu masbuuqa yahay mooyaane masbuuqa masbuuqa xaaladda uu yahay ee faatixada aan lagu lahayn waxa weeye imaamkaagiioo rukuucsan baad masaajidka soo gashay salaadii baad xidhatay ma waxaad odhanaysaa haddaanan faatixada salaad ba ii jiri mayso mise waad iska rukuuci waad iska rukuuci oo awi faatixadaadii markaa mas'aladaa taxamul baa la yidhaahdaayo imaamkaa kaa taxamulay imaamkaa kaa xambaaray imaamka ayaa kaa xambaaray masaladaa waxaan taa ahayn waxa lagaaga baahan yahay xaaji inaad faatixadii la timaadood akhrido haddaba faatixada sida loo akhriyayo toban shardi bay faatixadu inooga baahan tahay waa toban shardi oo shuruudda faatixada oo lagama maarmaana ayaa jirta culimo tobankaa shardi inaan ilaalinno oon aada welibana si taxadar le aynu u ilaalinno ayaa lagama maarmaana faslun shuruudulfaatixati faatixada shuruudaheegu casharatun waa toban toban shardi oo faatixadu ay yeelanayso ayaynu halkan ku haynaa culimo shuruud اfaatixa cashara waa toban shardi oo faatixada loo shardiyayo atartiibu qodobka koobaad faatixada waa in la tartiibiyaa aayadaha faatixada waa in lakala tartiibiyaa aayadaha faatixada lakala tartiibiyo macnaheegu waa maxay waxaad ka warantaa haddaad faatixada soo akrido alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin alraxmaan الraxiim maaliki ywm diin baad ka tagtay maaliki ywm diin markaad ka tagtay alraxmaan الraxiim ihdina siraaط almustaqiim markaad dhammaysay ayaad ogaatay inaad maxay ka tagtay maxaad ka tagtay maaliki ywmdiin waad dhamaysay faatixadii maaliki ywmdiinna waad ka tagtay de ile waan ka tegay iyadii umbaan intaan ka teg umbaan la imanaya baa tii dib unba markaad wala daalin tii aamiin lagu yihi unbaad haddana ka dabageysay maaliki ywmdiin allahu abar waabad rakuucdayba kolka faatixadii xarafna de kamaadan tegin ma xaraf maad ka tagtay horta xarafna faatixadii maad ka tagtay kamaadan tegin xarafna aayadii o dhan waad akriday haddana salaadi kuu jiri mayso maxaa khaladku xaguu ka yimid tartiibtii baa la waayo waxaa lagaa rabay maaliki yowmidiin maadaamood ka tagtay inta ka dambayso o dhan haddaad akrido kuu jiri mayso nin bal waxaad ka warantaa weysadii ka tegey gacmaha madaxi iyo lugihiina maydhay may u jirayaan madax iyo lugo ilaa yuu dee halkii kasoo bilaaba sow maaha kolka tartiibka in la ilaaliya waa lagama maarmaan shuruudulfaatixati faatixada shuruudaheegu casharatun toban weeyaan atartiibu waa tartiib la tartiibiyo waa qodobka koobaad walmuwaalaatu waa xidhiidhin haddana la xidhiidhiyo xidhiidhintu waa qodobka labaad waxaa laynaga rabaa haddaba haddii xidhiidhintiiba lagaa waayo balka waran markaad tidhi alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin waad iska aamustay uun cabaar baad iska taagnayd waad aamusnayd waxaad akriyeysi lama garanayo mar dambuun baad kasii bilowday alraxmaan الraxiim maxaa kaa maqan halkaa almuwaalaad xidhiidhintii baa maqan xidhiidhintii faatixada in la xidhiidhiyaa waa shardi shuruudaheega kamida wa muraacaatu xuruufihaa xuruufteeda oo dhan in la ilaaliyo weeyi lama ogolo xaraf inaad ka tagto wa muraacaatu tashdiidaatiha shadadkeegana in la ilaaliyo wey ilan shadku xaraf buu wakiil ka yahe shadku laftiisu muna xaraf la idqaamay una calaamad u ahayn xuruufta faatixada haddaad xaraf ka tagto waa khatar haddaba haddaad shad ka tagto ninka shad ka tegey de waa nin xaraf ka tegay oo kale weeye nin xaraf ka tegey oo kale weeye waa in shadadkii faatixadu lahaydna la ilaaliyaa wa anlaa yaskuta waa inuuna aamusin saktatan aamus dawiilatan dheer walaa qasiiratan iyo mid gaaban oo yaqsidu biha uu ula qasdayo qadca alqiraa'ati qiraa'ada inuu ku kala gooyo in yar iyo in dheertoona laguma ogola inaad aamusto suuradda dhexdeeda laakiin hadday yar tahay shardi baa ku xidhan oo aamuska yar wuxuu dhib leeyahay ujeeddadaadu markay tahay inaad qiraa'ada ku kala jarto qasadkaagu markuu yahay qiraa'adu ha kala go'do lama ogola wa qiraa'atu kulli aayaatihaa aayadaha faatixada oo dhan in la akriyo wey hal aayada kama tegi kartid wa minhaa waxaa ka tirsan albasmalatu basmalada ayaa ka tirsan basmalada iyo bisinkuna waa aayad aayadihii faatixada ka tirsan weeyi imaamku wuxuu qaatay maadaamoo lagu macneeyey walaqad aataynaaka sabcan min almathaani waalqur'aana alcadiim sabcan min almathaani faatixada maadaamoo lagu macneeyey faatixadana la tilmaamay inay toddoba aayadood tahay toddoba aayadood waxay noqonaysaa markii bisinka lagu daro dee bes haddii bisinkii uu faatixadaba ka tirsan yahay oo faatixada uu ka mid noqday dee naskanaaba sheegayaba markaa laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati faatixadii buu ka mid yahay faatixada akhri markaa kayfiyada aada u akhriyayso taa doonto ka dhigo ama hoos u akhri ama kor u akhri lagugu qeydi maayo qaabka aada u akhriyayso halka ayuu imaamku la maray markaa wa minhaa waxaa ka tirsan albasmalatu basmalada wa cadamu laxni laxni la'aantii weeyi laxniga oo almukhili dhimaya bilmacnaa macnaha laxni macnahaba baabi'inaya inuu qofku iska ilaaliyo weeyaan laxni macnaha baabi'inayo macnaha duminaya waxa weeye haddaad tidhaa ka waran siraada aladiina ancamti calayhim ancamti haddaad ta'dii kasrisa bal waran siraada aladiina ancamti inanay kuwaadu nimcaysay oo talow inantaasi waa ayo ilaahay buu la hadlayaayo inanay buu leeyahay kuwaadu nimcaysay waa dembi ancamti hadduu yidha waa laxni khatar ah ama wuxuuba yidhiba iyaaka nacbadu wa iyaaka nastaciin nacbududiibuu nacbadu yidhi ba'diibuu kor dhigay iyaaka nacbadu ilaahu adigun ku dafiraynaa buu yidhi cid kaste waanu caabudi laakiin adiga maya ilaahayow lagama yaaba inaan ku caabudno eeg haddaba hadduu nacbadu yidhaahdo oo khata iyo maxaanku idhaa wax macnaha sidaa u bedelaya uu la yimaad ka kac bay noqonaysaa wa cadamu laxni laxni la-aantii weeyi laxnigii almukhili dhimayey bilmacnaa macnaha dhimayey wa an takuuna waa inay faatixadu tahay xaalat alqiyaam xilli la taagan yahay faatixada goormaa la akhriyaa taagnida waxaa haddaba lagaaga digayaa haddaad yaro carab culus tahay ama imaamkuba uu degdego oo adoo faatixadii akhriyaya uu rukuuco ood ka baxdo inuu ood ka baqdo inuu kaa horkaco adoo wala daallin le haddaad sii rukuucdo ka waran wala daallin nuunkeega ugu dambeeya taagnida inaad ku tidhaa baa lagaa rabaa taagnida inaad ku tidhaa ayaa lagaa rabaa haddii adigoo xaraf xaraf uun sii wado faatixada ka tirsan aad rukuucdo salaadaasi kuu jiri mayso faatixadii baadan dee taagnida ku akriin laakiin aamiin adigoo le haddaad sii foorarsato ka waran aamiin mushkilad male aamiintu faatixada ka mid ma aha maadaamayna aamiintu faatixada kamid mid ahayn sunnadu waxay ahayd inaad taagnida ku tiraa haddaad meel kale ku tidhaahda waxba mushkilad malay waa khalad waayo waabaad ka tegi kartaaba dee iyada lafteedaad ka tegi kartaaba halkaad ku odhanaysaana waa gaarkeyga wa an takuuna waa inay tahay faatixada akhriskeegu xaalat alqiyaam xilliga taagnida waa inay tahay fi lfardi salaada faralka ah dhexdeeda salaada faralka ah taagni waa in lagu akriyaa wa an yusmica waa inuu maqashiiyo faatixada nafsahu naftiisa alqiraaata akhriskeega war faatixada markaad akhriyaysa naftaadu waa inay ku maqlaysaa waa markaa tahay nin dhega qaba aan dhega cuslayn xaaladuna ay iska caadi tahay dabayl iyo jiingado iyo roobab da-ayaatoona ayna jirin wa anlaa yatakhalalahaa waa inuuna faatixada soo kala dhex gelin dikrun dikri ajnabiyun shisheeye ah dikri shisheeye ah oo soo kala dhex karaana yuuna jirin buu sheekhu ina yidhi haddaba dikriga shisheeyaha ah ee la diidayo waxa wey adoo faatixada dhexda ka maraya haddaad tasbiix kale la timaad ka waran ajnebiya lama ogola laakiin aamiin haddaad la tigaa ka waran adoo faatixada dhexda ka marayo imaamkaagii suuraddii dhameeyey aamiin baa tidhi aamiintaasi kalagoyntaasi mushkilad ma waayo waa dikri dee salaadda adkaarteedii ka tirsan weeye wa an takuuna wa an yusmica waa inuu maqashiiyo nafsahu naftiisa alqiraa'ata akhriska wa anlaa yatakhallalahaa waa inuuna soo kala dhex gelin dikrun dikri waa inuuna soo kala dhex gelin dikriga oo ajnabiyun shisheeye ah dikri kale oo salaada ajnebi ka ah lama ogola hadduu soo kala dhex galo faslun tashdiidaat alfaatixa in shaa allahu tacaala shadadka xagga dambe ayay inoo mari doonaan cashirkeenna dambe halkaa ha inoogu joogo wallaahu subxaanahu tacaala aclaa aclam